صلى على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم فعلى المسلم تكلم بنزل بفضلك يا لطيف رب يسر التواصل يا كريم الحكاية التاسعة عشر الحكاية دي تم سيالات عن عن عبد الله بن ماران رحمه الله تعالى وعليك ولي قال أسير حج هارون الرشيد حجيي وواف الكوفة وعاش حاضر الكوفة فأقام بها أيام مالميالا سكنا قادي ثم ضرب برحيل وكرتي haraja annaasu dadkii waa soo baxeen haraja bahlul majnuun waa soo baxay bahlul majnuun ki la dhihi jira waa soo baxay radi allahu taala canhu fi man haraj dadka soo baxeen as ula soo baxay fajalas waxaas fadhiistay bilkunaasati mee khashinka luuqwaayo as fadhiistay kunaasa mees khashinka luuqwaayo lairaa wasibyaanu naxaas yu'duuna ay dhiwaan ilmaayar yar yulahuuna bihi aad ay u dhegdhegaayaan id aqbalad hawaadiju haarun haarun rashiid how dajyaalkiisii ayaa asoo dhawaadeen howdaj waxaa dhahaa naagaha rafii korkiis wa oo la saaraya waa si khubad camal eh oo naagaha lu xafidayo marki safarka layahay howdajyaalkiisii markay soo dhawaadeen cilmihii markaasi wa fakufa sibyaanu can lwuluuci bihi yani cilmihii wa waa ka reeb toonaadeen can ilwuluuci bihi inay usigii kusii dhegdhegaan ay rarabsheeyaan waxyaalahaas waa ka reeb toonaadeen markii how dajaalka oo oo haarun rashiid oo ku dhex jira markii soo maraayeen falamaa markii jaa haarun markiis yimid naada lbalula sanaadiyey bahlula naadiye naada lbahlul bahlula naadiyey yaclaa sootiyaas ku naadiyey uu koray casir ya amiir lmuminiin ya amiir lmuminiin fakashafa harun sajafa biyadihi qolkoshii gacantiisa isku soob saas kala qaada oo dadkas ku jiray otagay mogtahay waqaalu casri labayka ya bahlul labayka ya bahlul waatisaay waqaalu casra ya amiir lmuminiin amiir lmuminiin xadathana aymer bin nair an waxaas noo warami ninki la dhihi jiray aymer bin nair an qudama bin cabdillahi alcamir xaggiis waxaas noo warami qaala as yiri raaytu nabiy sala allahu alayhi wasalam bimina aan ku arki a mina calaa jamalin usoo rad saaran yahay oo wataxtahu raxlun ratun yani hoostiisna has yahay kooro oo bolol ah oo oo aad aad u hooseeyo oo aada ubolo leh korkiis fatiga saaraya arkiyaas dhaay niman waa la joogaa jamalas fuulaa jama jamasha hoos e, geel ratiyas fuulaa suban sal ly salam arkiya sidi wataxtahu raxlun rafun waa oo yani raxlig waxaa la dhahaa e, waxa oo rati korkiisa saaraay lu fadhiisaa oo rafun oo aada ubolo leh oo duug a hoostiis yaalaan arkiyaas falam yakun daraba falam yakun maen darbun garaaib maen walaa dardun ma jirin asdaay buris oo lisbuburihaayo ma jirin walaa ilayka ilaykana ma jirin iga dheeraawna ma jirin falam yakun ma jirin darbun garaacid walaa dar dardun iseri is erin walaa ilayka ilayka iga dheeraaw iga dheeraaw lisdhaayna ma jirin hanuun rashiidka oo amir muminiinka aas wani wa ninka badu laleeyahay waxaa is dhahay watawaaducuka fi safarika haadaa safarka inaad kutawaaducdid o ya amiir muminiin khayrun laka waxaas kugu khayron yahay min takaburika inaa iskibrisid watajaburika isku man waa isku macna dhow yihiin as kugu khayron yahay fabakaa hanuun hanuun waa ooyi hataa sakatat idumuuc cala alardi ilaa ilintiis ay ku daadato dhulka as oohay warkaas oo bahlul majnun as dhahay asla ohiid waa taasiri uma qaal as dhahay amiir lmuminiinka harun ya bahlul zidna noo ziyaadi wacdiga noo ziyaadi yarxamuka allah ilah ku naxariista faqaal as dhahay habanaka kasoo qaad as dhahay qad malagta alarda inaad ood milkisi dhulka dhulan dhamaanteeda ad milkis kasoo qaad as dhahay wadana lakalqab alcibaadu adoomanka dhan ku khuduuceen fakana maada maxaa ahaa lahay markaas adii boqor unaqatis adduunka dhan dadka dhan adiga ku hogaansamaan ku khuduucaan maxaa maxaa ahaa lahay alaysa kadan masiruka juf qabrin m mu dhamaahaysido hado qabri calooshiis mu dhamaahaysido beri oo yawma alqiyaama ah beri marki dhimatid yani adiga waxaa aakirkaadi qabri manaungilihaayo wayaxtu turba hada uma hada oo carada makuwushwaayo kan haddana kan makuwushwaayo wayaxtu turba caradii makuwushwaayo korkaadi hada kani uma hada haddana kan makuwushwaayo abanaka ad malakta alarda duran wakana laka alcibaadu fakana mada laysa kadan masirka jawfa qabrin وyacfu turba hada uma hada fabaka harun waa oy kumaqaal axsanta waa wanaajis ya balun hal غayr wax kala diiwaanihiis ma jira qaal nacam ya amir muminiin aas dhahay ha waa jira rajul wa rajul aas dhahay ataahu lah nin waay aas dhahay ilahay waxaa sii maal iyo jamaal maal iyo qorax faanfaqa min maalihi maalkiis waa nafaqeeyey wacafa fi jamaalihi jamaalkiisna waa ku dhoorsaday xaaraamka waa ka dhoorsaday kutiba waxaa lagu qoraa ninkaas fi khaalisi diiwan illahi tacaala ilaahay diiwaankiisa khaaliska ahaa fiigiis waaa lagu qoraa min alabraar inaad kamid yahay dadka suusuuban dadka muxsiniinta inaad kamid yahay aa lagu qoraa faqaala waxaas dhahay ya rurashid axsanta ya buhuluul maca aljaa'iza jaaizana waa luusiyaa faqaala waxaas dhahay bulul majnuun urdud iljaaizata calaa man akadtaha min uceli jaaizada mikidka qaadi falaa xaajata li fiiha aniga dan uma leeyas dhahay jaaizadaadi awaal awaal awaal marintaadi aniga dan kama leey qaala waxaas dhahay ya bulul in yakun calayka daynun qadaynaahu hadii deen lagaada waa kaa gudaynaa faqaala waxaas dhahay bulul ya amiir lmuminiin laa yuqdaa daynun bidaynin den den malagu gudo laa yuqdaa daynun bidaynin den den malagu gudo urdud ilxaqa xaqa u celi ilaa ahlihi uceli alfa den lasku yahay denteyna kugudi karti dada waxaa le waxaa dahay u celi oo xaq leh wakdi dayna nafsika min nafsika adiga deentaadi ka gud nafsadaadi xaggeeda ka gud faqala ya buhlul fanajri fanujri calayka maa yakfiika waxaan ku raatibeynaa wax adiga ku filan aan ku kusiihaynaa aan ku dureerihaynaa oo bil kastoo alaalahaan alusihaa farafaca buhlul ra'so ila samaa madaxaas kor u qaadi uma qaala waxaas dhahay ya amiira almu'miniin ana wa anta min cibaadi illah aniga adiga adooma ilaahayan kamid nahay famuxaalun waxaa reeboon an yadkuraka inaad ilaahay ku xasuusto adig oo wainsaani anig halmaama reeboon wax mustaqiil waayatahay faaqbala haarunun astajaafa kolkoshii waa soo raaraaciyey wamadaa waa sii socday kolkosh waa soo furias aamugtahay ninkaayas dhegeysahay hadda unuk balul majnuun wax oo tarjuma oo kooban marka helin waa la heli doonaa alxikaayat alcishruun xikaayada oo labaatanaad okiya waxaa la xikaayo sheegi anah lamaa kharaja haarun rashud xaajan ilaa maka usaw xijihaaya maka markii soo baxay furisha lahu min jufi lciraaq ciraaq gudaheedi ila alxaram ilaa xaramka waxaa loo fidiyey ya lubudun oo m murcaziyun lubudun marcaziyun lubudka waxaway jamcu jamcu labdi waaye isaad od oo suuf waaye ala kula basaafyaal oo suuf oo samaysan oo jiljila alo fidiyaal ahay alo gogli wa kaana xalafa waaas dhaartiyaas ahay an laa yaxuja inaas xajini ilaa raajina lug kusoo luga ahay mooyaane fasanada yawman maalinta as as cuskada ilaa miilin waqad tacib nooli miilka waxaa dhahaa manaar waayo dhaala camal waayo dadka musaafiriinta loo loo loo dhisa ala meelaha oo dajoogna loo dhisa ala si u hanuunaan mayrawa ay aqoonsadaan oo masaafada ay ku haleelaan ahaan marka midaaladaas oo ka dhisnayda saa iskay waana daaliyaas ahay waidan bisacduun almajnuun haddana aas la kulmay aas soo kadiye sacduun almajnuun ninka la dhehi jiray radi allahu canhu waardaa wanafacna bibarakaatih kad caarada wa waa uu soo horbaxay oo yaqul usoo leeyahayo hab dunyaa soo qaad addunyada tuwaatiika inay ku adeecdi oo si ay rabta ay ku yeeshi maal adis yahay raax adis yahay wax kasta oo yani si ida rabti si aad rabti ad ku ay ku naqati ay kula raacdi ay kula adeecdi kasoo qaad oo sicatu risqi risqi xaggi sica iyo fiyo wax kasto fududay wax kastoo adduunyada ku tacaluqan raaxadeedi oo wa wax kasta ad ka hesh kasoo qaad alaysa almawtu yatika ad dhahay mawt makuu imaahayo adduunyada wax kasta hadii oo ilaahay ku sahli ah, fiyoog maal wax kasta ya ah, eh, mawt makuu imaahayo mawt le dambeeyo famaa tasnacu bidunya maxaa adduunyada ka sameeyey wadilu lmiili yakfika Eh, midhaaladan had isa hoosteedi ku filan waa kana mayaa waa soo noogti mayaanad kuhabsati waa kuneebsati maxaa addunya addunya maxaad ka filay raaxadeedi oo aada loo waxel dheeraay maxaad ku taraa waay wax aru maalkeedi la aruuriyo oo yani oo iidle laga fikri maxaad ku taraa waxaa ku filan as dhahay mehan saa u dhisan hooskiisa ku filan as dhahay allah yaa taalib addunya ninka addunyada jirihaayo daci dunya udhaaf lishaaniga ninka adku nacaayo udhaaf alaa yaa taalib addunya ninka addunyada jiri haayo daci dunyaa dunyada udhaaf lishaaniika ninka adiga ku nacaayo udhaaf kamaa adxakaka daaru zamanka si isku qusliisi haayo kadaka daaru yubkika sidaasoo kale sku ooyihaa hadda ooyinta iyo qusliisi xaqiiqada ilaa ninka qusliisa ilaa yani ya ah, manaa waxale loo wadaa majaaz caqli caqli ah waaye balaagadan isay afahmi karaan kamaa abxakaka dahru zini zamanka ku qosbisihaayo kadalika saas oo kale adahar ah yurgika isku ooyaha zamanka abi dunyaa tuwatika alaysa almawtu yatika famaa tasnacu bidunya wadilu lmili yakfika يا طالب الدنيا دع الدنيا لشأنيك أما أضحاك كالدار كذاك الدار يكفيك أما غاية دي سواء معناها وانا يلكي رواية ma waan aad weyn waaye hataa tacsiir weyn ingilisay faqaal asaa ninka oo weriya xadiidka shahiqa haarun arashid shahqatan ونحت خر مقشين عليه وعاصل نقلكم مهدونا حتى فاتت صلاة صلوات صدح صلاة اكتكتيا الله مهدولنكاس اصمير دوول ماي فلم يقع له على اثر اثر اثر مؤهلين ويبقى وبقي متلف على قمم وتيرو واسباق هذا واي نو kisoomisa ninki mulujoogo sacdun majnunas ahay saas ahay e. sacdun e. majnun anig waxyaabto hadal adinka bixiy waxawaay an ka helay sacdun majnun wuxuu ahay al dhahay laxbil e. waa waalnahaya al dhahay laxbil waa soo miirsahaya al dhahay haddi iskacsiga al dhahay sutuuxda askuraay sutuuxda askuraay al dhahay cawadi waa khaylahay sood oo aad ukuraay waxaas leha ya niyam intabihuu min rabta seexashada kasoo baraaruga min raqdat lgafla gaflada seexashadeedi kasoo baraaruga qabla inqitaac lmuhla korashada intaynad go-in yaana makas kasoo kaca ti la dhimanin macnaha fa ina almawta yaatiku bakta mawtka kadisasni wey maaha taas dadku waaniha wayurwa waxaa la wariyey ama harun rashid qala fi xajati hada alkalaam hadalkaa inasdhahay lirakuub ma dhigan ka cusub hada maa maxaa ku dhigan arukuub alkhanafis kanas kaad saca lirakuub bilkhanafis isdhahay arukuub waay no ay calaaca alrukuub in la koro cala lkhanafis khanafis jamcu qunqus waaye waxa waaye cayayaan oo yar waayo oo jucliga hataa waa ka yaryahay kan wasakku guurahayna aad waan quraa lahay wax quraaya waa arukuub eh, ala alkanaaf khanaafis waxaa laazimadka wadaa khanaafista inuu soco dhulkan dhulku socoshadeedaso markaa dhulwaskujiy markaa daabadaas oo cayaanka oo aada uraayo korkeeda socda as dhahay lalmashi cala khanaafis eh, aku soconina as dhahay markaisi tanaaf bisaad yaalka oo jilzilaa aan ku soconina hajada saasas ku dhahaya wallahi harun rashiid alxikaayat alxaadiyat walcishruun an mohamed bin asabax tarjuma waay raximah llahu tacaala qaala waxaas aha kharajnaa waa soo baxnay nastasqi anigoo kuwaraab dalbeyno bilbasra falamaa markii asxarnaa meel oo saxraa an id naxnu bisacd dun lmajnuna la kulani qaacid cala sari kusoo jid jidcadda ha fadhiyo falama ra'aani markiisi arki qaama waa soo joogso waqaali waxaasi dhahayaas dhahay maxamed bin sabaxa nano xikaayishe waa ilaa ayna inteed u socotaa kultu nastasqi waa waraab dalbeyna as dhahay qaal waxaas dhahay biquluubin samaawiya ma aa ku waraab dalbeysiin quluub oo samada loo nisbeehayo samada ku xiran oo malakuudka arkeyso ruux maxfuudka arkeyso samaawiya oo ilahay qalbi oo ku xiran oo laxda ka halmaameyni qalbigaas maa ilahay kutuugeysiin am biqulubin khaawiya amase qulub yaal oo sidii min dumi camal oo soo dhacay oo kharaab ah qulub oo kharaab eh oo taqwa ku jiray maa kutuugeysiin aa ku waraab dalbeysiin qultu waxaan dhahay dhahay samaawiya qurub oo samaawiya oo samada loo nisbeehaayo aan kutugeelasa qaala askasasiasda fajlisuha huna mehaan fadhiistay asda wastasku walaab dalba fajalasnaa waa fadhiisan asda hata irtafaca anahaar ilaa maalinti as kor naqdo maa tasdaadu xaal ay zaaideynin samada ilaa sahwan hoogaan la-aan la zaaidaayo wala wala shamsu oraxdana makuzaaideyn ilaa haramku leylano zaaidaayo asda hoogaanta waa sii baxeysila waa sii cadaaheysa samada wasifed maysias daay oraxdana wasikululas fanadara ilayna markaas lasoo fiiriyas qaal as daa ya batalun as daa ya batalun dadka oo camalkooda cadilen oo camal qawin camalka oo aakhar oo camal falahenino law kanat qulubukum samaawiya hadii si ad sheegteen hasi ay qulubtii mid samaawiya ay tahay lasukitum wanil waraawi laas dahay uma tawada waa weses wasala rakcateyni walaxada waxaasday ila samaa bidarfi isiskuday aanskuday fatakalama bikalaami lam afham waasku warami hadal anig aan fahmin fawallahi ma statama kalaam hadalkiis ma dhamaysani xataa raca samaa samadii waaso waa soo guwacdi waafrakad waa hilaacdi waamtarad waa madaran jayida madar fiican ay da'di ay soo shubtay fasa'alnaahu can lkalaami aladi takalama bi hadalkiis ku hadli ku tuugayaan weydiniyas qaala ilaykum cani mana iga dheeraada inama hiya qulub waayas tahay waaan qulub le alafila maana ku hadi wa malfilhoyas tahay hada ataa hadii kutubtid manaa kunaqahayo manaa waxa waay shaniga iyo khisada wax kala maa tahay qulub waayo oo hanad ilaahay u olish faranad oo ilaahay oo faranad oo ilaahay fiiri facayinad aragti isheeda ku aragti facalimad ogaati wacamilad camal fashi wacalaa rabbihaa tawakalad oo rabbigeeda kala saartay aniga qalbigaasaan ilaahay kutoogi asiri maayna wax kala ma aad s quluubtaasaal rabaa idinkana inaad ood la timaadiin uma anshaa yaqul waxaas gudagali usoo dhahaayo acrid can ilhijraani watamaadi ka jeeso as dhahay e hijraanka iyo kajeeso as dhahay iyo tamaadi macsiga lagu madax taago oo lu daaimo ma macsiga la daa'imo yani hijraan israan dadka lagooya la dhahno yani ilaahay daacadiis oo la imaani oo macsila adhaasi ah kaasay ka asdhahay kaasay ka jeeso dhaaf war hal uraro limawlan alihi o mawlihi oo muncimin oo nicmeyahay makluuqa u nicmeyahay jawaadin oo deeq badnaay ilaas xaggiis uraro go-ida adka go-ay adka go-da xaggiis ka jeeso go-ida ad goosi ilaahay ka deeso oo oo macsigana ad ku madax taageysid oo asagana ka jeeso war hali mawlan oo muncimin jawaadin mawlihi muncimka ah oo nicmeyahay oo jawaad deeqna badnaa ilaaha saytu uraro agiisiya malceishu ilaa fi jawaari qoomin nolosha ma ahaanin dad in lala diris naqdo fiigoodii mooyaane dad in lala diris naqdo mooyaane nolosha meel meel kala mataalo waay dadkaasoo kad sharibu caweyn min saafi saafiy lwawdaad jaceelkiisa saafiga wax kacaweyn dadkaasay ladiri naqshadooda leh noolal ah wax kaloo noolal ma aha marka hadda waa yani aadaabta oo ducada leedahay shuruudda leedahay waxaasas tilmaamay baalulmamnuun xadiidna waxaa ku yimid waan aragteena umaleynaa abi hureyra laga wariy in allaha ayibun ilaahay ayib waay laa yakbalu ilaa ayib wa xalaales aqbalaa oo fiican oo wain allaha adana amara lmu'miniina ilahay waxaas amri bima amara bihi lmuslimiina waxiis amray ilahay waxaas yiri ya ayuha rusulu kuluu cuna min alayibaat waxyaalaha xalaalka o acmalu saalixan camal suuban lain acmal falaa وقal adana ilahi waas ya ayuha aladina aamanu kulu cuna min طayibaati ma rasqnaakum ini arsukiisa xalaalka ee cunaa uma adana kabacdigaas akara waxaa sheegay subana sala الlahu عalيh wasalama markiis aayada aan akriya arajulu yudiilu safara safarka dheereyhaayo ashcada usoo basaasan akbara oo bowran yamudu yadeehi as sheegay nin ku jiro oo bowran usoo dhan basaasan oo tintiisa le oo gacanta kor uqaadaayo yaa rab yaa rabbi lehaayo oo madcamkiisi xaraam yahay ciis awaayan hayaas xaraamaas yahay waxaas labisaayo xaraam yahay oo lusoo huudiyi wa xaraam kasti fa ana yustajaabu lahu see low ajiibaa as nabiga yidhi xadiidkaas macnaheedas tilmaami laa tacdun lmajnun nafcaadkiisi barakaadkiisina alaas ye bacdu salifna waxay dhaheen soo manaabsirmada aan ugu faa'idaysahay waxay dhaheen laa tastabdi lijaaba ijaabada yani hadaahsanin waayo soo daahdaahda waha isdahin hadii duceysid oo ijaabada ood waafaqi weysid wakad sudat uruqahaa wakad sadadta uruqahaa bilmacaasi adigoo kuxirta jidaheedi maasi kuxirti adahsanin ijaabada waa isoo dhacda hadahin macnahana bacd shucraa waay ay ku ay ku dabtiyeena la dhahay waxay ku nadmiyeen hadalkan ay dhaheen naxnu nadcuu naxnu nadcu lilaha fi kuli karbin uma nansaahu cinda kashfi lkurubi anaga ay dhaheen as dhahay ninkan shaacirka ilaahay kurba kasta waa tuugnaa kabacdi markii kurbada nagala feeliyo waa halmaameyna kayfa narju istijaabata liducaain see u rajeeynaa in ducada nagala ajiibo oo ducadaasoo kad sadaqna sadadnaa ijaabadaasoo kad sadadnaa dariiqahaa bidunuub oo dariiqeeda aan ku xirnay dunuub aan u xirnay see yani aan rajeeynaa in ducada la ajiibo marka saad ogsoon tihiin ducada naftigeeda aqbalideeda shuruud ay leedahay mida hore waxawaay ikhlaaski ilaahay heri lah mukhlisiina lahu diina ilaahay asiri shardiga lamaad waxawaay inaa ilaahay lagu kalsoonaada la rabaa ijaawadana in la yaqiiniyaa la rabaa kan saddexaad waxawaay quluubta laxaadi khushuuc marki oo lolimaad marki duceysi hooy shurday ugu weyn waayo kan sufanaa xadiidna waxaa isku yiri idcu llah waantum muuqinuuna bilijaaba idinkoo yaqiinyahay ijaabada ilaahay toogaa laa yastajibu ducaa man man ilaahay duco ma ajiibo min qalbin gaafil ilahi qalbi oo mashquulsan oo gaafil ah xaggiis ilaahay una badi waa ilahay waatuwina hataa lafdiga an kudhawaaqen maxsuusanen afkaa iskaga barti mamad qalbigaa oo masala ku maqan dacda inaga soo fulaysa qalbiga laxaadir aldawaa ka afaraad waxa waaye inaa la goosto oo dacdana lagu dadaal waayo oo si daacad ee dhow ilaahay loo tuuga rabaa oona la goosto inaa ducdaasi xadiis nabiga isku leha jira idaa dacaa axadukum falyaczim fi ducaa ducadiisa ku goosto shaki waxaa isgelin maladawo walaa yaqul ha isdhahin allahuma in shita facabtini hadii darti dhaaho isi fain allaha laa mustakrin low ilaahay wax oo kudirki karo male isra duwaata ajiyo isra ku ajiyo laak shuruuda adiga la imaaw saasayfi waaye alxikaayat athaniyat walcishruun can malik bin dinar aa laga weriye radi allahu tacaala canhu qaala asiri dakaltu jabanatan aan gali meel oo dudunsan jabanat albasra aan galay jabana waxaan dhahaa makbarada meelaha oo dudunsanka oo basrada meelaa dudunsan makbarada halkeedi alaas meelahaasaan gali aas dhahay faidan waaa ana bisacdun lmajnun aan la kulmi aas dhahay radia allahu tacaala canhu wanafacana bibarakaati eh, faqultu lahu kayfa anta see tahay faqaala waxaas dhahay ya malik kayfa kayfa eh, yakunu xaalu man asbaxa sees ahaa nin waagabadiis badiis waamsaa galbaanes yuriidu usoo doonaayo safaran baciidan safar dheer doonaayo xaaladiis ses ahaa oo bilaa uhba walaa zaad oosna soo darbanin sahayna aswadanin sees ahaa xaaladiisii wayuqdimu haddana u gelaayo u geli doono calaa rabbin rabbi oo caadil ah xaakim bayn alcibaad oo dadka oo adoomakiisa kale oo kala xukmihaayo oo ku caadil falaayo oo isugeli doonaa fi xaaladiis as ahaahaa uma waa bakaa bakaan shadiidan aada sucooyaal dhahay faqultu waxaan dhahay as dhahay maa yubkiika maxaa ku oosihaa maalik bin dinaara dhahaa faqaala waxaas dhahay sacduun eh, radia allahu tacaala canhu wallahi ma bakaytu muu oynin xirsan cala adunya addunyana un dadaalayo walaa jazacan min almowti anka argagaxaayo mowdka iyo balada balada balaayada walaakin bakaytu waxaanu ooyey yawmin maalin ajrigeeda oo madaa min cumri kasoo tagayaan ooyaasdaa lam yuxsin fii camali oo camalkeeda wanaagsanaanin maalintaasaan la ooyaasdaa adkaani wallahi aan ku dhaartee waxay ooyi kilat zaad sahay yaraash bucd lmafaaza makasta bahgooyda dheeraashadeedi walcaqbata kuud buurta oo dhibka e korideedi aan la ooyi aan dhaartahay kaasay oy fikroya walaa adri bacda dalika waxaad kabacdigiisna asdhaay ma ogi asiru liljana ama ila annaar kaasa oy janana ma dhamaana aakirkay amase naarka fasamictu marka waxaan ka mi minhu kalaama xikmatin aan ka maqlay asdhaay kalaam oo xikmad e aan ka maqlay faqultu faqultu waxaan dhahay ina naasa dadka yazcumuuna waxay umalaynayaan anaka majnunun inaad majnuun tihi faqaala waanta iktarafta bima ktara bihi banu dunyaa adigina makadshoonti addunyada ilmaheeda waxay kukadshoomeen ma kukashoonti adigina asidhaayasdaay hadalkaas ma lama gacan kuqabati zacama annaasu anii majnuunun asdhaay anigi waxay umalaynaya inaan majnuun ahay wamaa bi jinatun anigi jini maqabi asdhaay walaakin xubu mawlaaya mawlaheeya jaceylkiisa kad khaalada qalbi dheehay qalbigii waaxshaay indho gudahe dheehay wajaraa waxaas ku dureeri mawlaheya jaceylkiis bayna laxmi hilbaheeya iyo dhiige iyo cidaami nafhe dhexdoodii fa anaa wallahi aan ku dhaarkayaas dhaamin hubii haa'imun jaceylka oo ilaahay aan jeclahay la wareerayo mashkuufun haadan caashiqu ahayaas dhahay faqultu waxaan dhahayaas dhahay malik ano waramaan binbina radia allahu tacaala canhu arda ya tacduun falima laa tujaalisu الnaasa وtukaaliduhum dadka maxaa ula fadhiisa weysi maxaad aad udhehgeli weysi dadka anshaa yaqul waxaas gudageliyo usoo dhehaayo kun min annaasi janiban dadka ka dhinac mara astaay astaay warda billahi saaxiban kuraali noqo ilaa ilaahay saaxibkaadi ka dhiga hali binnaasa dad gedgedi astaay sian wafakashi kayfa shit si dabta ugadgedi tajidhum waxaad arkeysaa asdhaadi gadgadisi asaarin gidgodyaalo inay yihiin bahlyaal oo dad goosnaa qaninaayan gidgodyaalo inay yihiin kun min annaasi janiban warda billahi saaxiba qalib innaasa kayfa shi'ta tajidhum caqaariba waanshada bacduhm fi hada lmacnaa waxyaalihii munaasabada sheeka sken isu keensaday waay fi cabdillahi alyafi meno ay ku ishaadeen macnahan oo hadda sacdun oo ku ishaaday macnihiis waqabo waxay ku ishaadeen dadka shucarada qaarkoodi waxay dhaheen wamaa ziltu maka zuulin mudlaha